wujuuban waajiban waajib ahe sitatun lix weye wa haani waa mubtada sitatun waa qabar jumlada udhaxayda jumla muctarida la yidhaha mubtadihii qabarkiii kala dhex gasha wثaani qismiga labeeyaa wahuwa qismigaasu maa kii weeye tudmaru la idmaara can bacdow gadaalkiis wujuuban idmaaran idmaar idmaarkoo wujuuban waajiban waajib ehe sitatun lix weeye ka bedelo key weeye kaydii aljaaratu ee wax jarayday keyda wax jarayda can mudmaraa ayaa ficilka ka dambeeya lagu nasbinaa kamaa taqadama sidii noo soo walaamuljuxuudi diidmada laamteedi weeye laamuljuxuuda layska yihaa juxuudka waxa faa'iidaynaa waa wax ka horeeya laakiin way laasimtaa laamuljuxuudkana waxaa lagu yaqaan in lagala hormaro koon naaqis ah oo maadi ah lafdan wa macnan koon naaqis ah oo maadi ah lafdan wa macnan macnaha maa kaana wey wmaa kaana allaahu liyucadibahum oo kaleeto naxwo wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya kaasoo kale waxaa lagala hormaray koon naaqisa waa kaanadaas oo maadi ah lafdan waa macnan oo lagu anfiyey bimaa ow in maa ah haddata lagu anfiyey maa kaana allaahu waxaa leedaha maadu waa naafiya kaana waa ficlu maadi naaqis tarfacu isma tansibu lkhabara allahu waa ismu kaana marfuuc liyucadiba laamta laamulkeey aad leedahay laamta waxaa leedahay allaamu laamuljuxuud aan rabaa laamulkey maane laamta waxaa leedahay allaamu laamuljuxuud waxaad leedahay yucadibadaas waa kaasa maxalshaahidkii yucadib waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda laami waaw halkaasaa lagu idmaara waajib ayuu idmaaranta faacilka yucadiba waa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى اllaahi wey damiirka humtuna waa mafcuulu bihigii waa mafcuulu bihigii marka masdera laga dhalaalina ilaa anta waa masderiyaa niri masdera laga dhalaalina masderka laga dhalaaliyana laamtaa jere laamtaa jere masdera laga dhalaalinaa masderkaas laga dhalaaliyo wuxuu ku tacalluqaa kaanada khabarkeeda marka maxay noqon wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya litacdiibihim la cadaabiddooda wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin muriidan kitaabka tafanin dhigaa mid doonaya litacdiibihim litacdiibi marka laamtii oo laamu juxuudka ahayd wey oo masderkii janayda masderkii la dhalaaliye wey tacdiibkuna oo yucadiba laga soo dhalaaliyay cadaba tacdiib waa qiyaas waa tafciil baabu tafciil wey waxaa kaleeto oo lagala hormari karaa kown maadiyan lafdan wa macnan oo lagu anfiyey in sida wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaalu icraabaha ku bannaan mid ka mida wa in kaana inta naafiye ka dhig wa in kaana ma ahaanin makrum gaalada makrigooda litazuula mid ay la suulaydo minhu makrigaas daraaddeed aljibaalu buuruh buuraha ma suuli karaan xaquna waa buur oo kale makriga gaaladu ay samaynayso buuraha ma suuli karo buur meel ku taalla miyuu ka suuli karaa xaqu bur waa ka adagya xaqu bur waa u ka adadagya waa ka ad marka fiiri maxalushaahidku waa halkee kaanadaas maxaa lagala hormaray in naafiya in xarfu nafyina laleeyahay ama in naafiya kaana ficlulmaadi naaqis weeye makru waa ismu kaanadii makru mudaafumtu waa mudaaf ilayhi litazuula allaamu laamuljuxuudaad leedahay leeda tazuula ficlu mudaaric mansuubun ban mudmaratan wujuuban bacda laami اljuxuud wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirih minhu jaar wmajruur mutacaliq btazuula ku tacaluj aljibaaluna faacilkii tazuula ka dhig marka masderka lasoo dhalaaliyo ayaa lagu jerayaa laamtaas wuxuu noqon wa in kaana makruhum gaalada hagartooda iyo makrigoodu ma ahaanin muujiban muujiban mid waajibinaya lizawaaliljibaali buuruhu inay dhaqaaqaan mid waajibinaya maaha masderkii la soo dhalaaliyo zawaalka ahaa laamtiyaa jirtay masderkii marka maakaana iyo in in kaana labadaasba waa lagala hormari karaa waxaa kaloo lagala hormari karaa on maadikaa xagga macnaha laakiin lafdiga aan ka ahayn macnaheedu waxaa loola jeedaa mudaaric marka fiiri mudaaric oo lagu anfiyey lam wey lam lagu anfiyey lam yakun illaahu liyakfira lahum fiiri lam yakun illaahu liyakfira lahum lm ykun lmtu waa xarfu nfyi wajasmi waqalbi yakun waa ficil mudaaric majzuma lamta lagu jasmiyey calaam jusmihii waa sukuun lam yakuni maxaa loo yidhi waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaaءi saakiniin allahu waa ismu yakun liyakfira laamtu waa laamuljuxuud yakfira ficilka mudaaric maxaa lagu nasbiyey an mudmaraa oo waajib u asturan faacilkiina waa damiir mustatiroo allah u laabana lahumtuna yakfiraday ku tacalluqeen marka masterka lasoo dhalaaliyo antaas iyo waxa ka dambeeya laga soo dhalaaliyo laamjuxuudkaa jere maxay noqon taqdiirtu lam yakun illaahu allah ma ahaanin muriidan mid doonaya liqufraani in loo dhaafo mid doonaya alle ma ahan lam yakun illaahu muriidan liqufraani waa xataa weeye xarafka saddexaad oo gadaalkiis an mudmaraa waajib u iطmaanan wax lagu nasbiya waa xataa ilaa kii koobaad key jaraahu ah kii labaadna wuxuu aha laamuljuxuud kii saddexaad waa xataa laakiin shardiyay leedahay waa in kaana alficlu ficilku hadduu ahaado bacdaha xataa gadaalkeeda xaalo uu ku sugan yahay mustaqbalan mid la soo qaabilah binisbati lima qablaha waxa ka horeeya marka la fiiriyo binisbati waa marka la fiiriyo limaa qablaha waxa ka horeeya waxa ka horeeya hadii la fiiriyo waa in uu mustaqbal yahay ficilka xataada ka dambeeya marka xataada waxa ka horeeya la fiiriyo naxwo la nabraxa ka suuli mayno ayay yidhaahdeen reer banu israa'iil la nabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay alayhi calىa cibaadaة اcijli dibiga yar la caabudidiisa waxa dibigaas yar inaan caabudayno ma ka suulayno xataa yarjica ilaa uu soo laabto ilaynaa xaggeenna muusa nabi muuse ilaa uu noo soo laabto marka fiiriya xataada maxaa ka dambeeya yarjica maxaa ka horeeya waxa weya alcukuuf calىa cibaadaة اcijl dibiga caabudidiisa xaaladda ay ku sugnaayeen rujuuci muuse muxuu ahaa ma maadi ah mise mustaqbal mustaqbalu ah khalaas intaasa la rabaa waxa ka horeeyaad fiirina waxay leedaha marka farujuucu muusa calayhi salaam mustaqbalu binisbati ilaa maa qabla xataa wa huwa zamanu calaa cibaadati اlxiji ma kuu dhigay kitaabka ah, waa shard waxaa la rabaa waxa ka horeeya marka la fiiriyo xataa waxa ka dambeeya wax aan la gaarino mustaqbala inuu ahaa ah. Ah, marka la fiiriyo xataada waxa ka horeeya markay dhacayeen waa shardi khalaas marka waa nasbida xataa yarjica xataa yarjica xataa xarfu gaayatin wajari weeye yarjica waa ficil mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuban bacda xataa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri ilaynaa ku tacaluji jar majruurka yarjica muusana waa faacilka yarjica xataadu waxay jaraydaa masderka laga soo dhalaaliyo ficilka ka dambeeya iyo anta gashay ah. xataa rujuuci muusa wey xataa rujuuci muusa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa rujuuci muusa sidaas xarafkii afraad oo gadaalkiis la idmaanayo an an la imaarayo wujuubna loo idmaaraa waa ow waa raabicu ow wey owdaasoo bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa bal kawaakibkaan fiirino bimacnaa ilaa wadaalika bian kaana alficlu qablahaa owda bimacnaa ilaada wuxuu yidhi waxaa lagu yaqaan ficilka ka horeeya waa inuu noqdo yanqadii mid gud mid go ayo dhammaana shay-an shay fa shay-an in yar in yar in yar in yar waa inuu noqdo saasuu yidhi in yar in yar ow bimacnaa ilaa bimacnaa ilaana maxaa lagu yaqaan booska ay owdu taallo ilaa la dhigi karaa wadalika xayثu yuqsadu ana alأwala yantafi cinda xusuuli الثaani waxa owda ka horeeya waa la weynaa waxa ka dambeeya haddii la helo saasaa lagu yaqaan bimacnaa ilaada labay mid tahay wey waxa awda ka horeeya ah, waxa awda ka horeeya waa la weynaya haddii awda waxa ka dambeeya la helo haddaan la helina waxa awda ka horeeya la hela saasaa lagu yaqaan bimacnaa ilaa wadaalika tusaalihii ka qowlihii waa shaacir qowlkiisa oo kale oo uu yidhi laastasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat اlamaalu ilaa lisaabirin lastasilanna wallaahi waa fududaysanaa oo fududaysanaa oo fududaysanaa huy macnaha shay fudud ayaan ku tirinaa oo aan ka soo qaadaa asacba shayga adag waxyaalaha adag oo nafta ku adag aniga naftayda waxaan ka soo qaadaa shay fudud waa ku sabraa wey ku sabraa waa ku sabraa shay fudud aan ka soo qaadaa o udrika almunaa ilaa an udrika almunaa ilaa aan ka gaarayo hididiilyaalka almunaa hiya maa yatamanaahu اlinsaan waa waxa qofku tamaninayo aad caalim noqotid isleeyahy aad waxaas gaartid isleeyahy qof walbaa waxbuu tamanina mid madaxweyne aad noqotid isleeyahy boqolu dila kunu dila waa jafa waxaa wey boqol malyanaa soo gele waa ku bixina wuxuu isleeyahy horta balbahasha gaar hididiilkiisu waa madaxweyne inuu noqdo wixii ka sokayda haddii uu xataa inta boqol iyo konton kun oo qofoo muslima dilo lafooda isisaaro jaran jaray noqdaan waa ku gaara hadhow markuu ku qaban wuxuu le alxamdulilah alla guulaysta waana gaarnay dantayadii inuu boqol iyo konton kun oo muminiina nafta ka jaray ama lama aha mana ku jirto ama uu afartan iyo shan milyan laaluusha bixiyey waxba dana kabale mhm. waayahay wuxuu yidhi lastashilana wallaahi waa fudaysana oo fudaysana oo fudaysana hu yidhi asacba shayga adag ow udrika ilaa an udrika ilaa aan ka gaarayo almunaa waa jamcu munyatin maa yatamanaahu linsaanu waa waxa qofku jeclaysto ilaa aan ka gaarayo waxyaalaha aan rabo oo aan jecelahay marka idraakulmunaa in yar in yar miyu miyaa loo helaa caalimaan rabtaa mase shan beriyaad sheikh ku noqonay ah, maya maya shan beri sheikh laguma noqdo ah, shan beri sheikh laguma noqdo wuxuu rabaa sabar badan maanta masalo faham berri masalo berri laba masalo kale khalaas sidaas marka intaas inaad ku sabartaa gaajada daalka hurdala-aanta canaanta darsigii ka soo baxda inaad ku sabartuu rabaa soo uma jeedid sabray rabta haddii kale maya adiguna jahligaagaad ku sabre hadaad waxbarashada dhibkeeda maalmo yar ku sabri diido noloshaada jahli aad ku sabre kaasaad ku sabri doonta faman qaadat ilamaalu hididiilyaalku uma hogaansanaan mana gaaro ilaa lisaabirin qof sabray maaha qof sabray unbaa guul iyo libin soo hooye maxalushaahidku waxay tahay udrika ficilka mudaarc waxaa lagu nasbiyey an mudmara waajib u asturan bacda o waana bimacnaa ila maxaa yeelay ficilka in yar in yaraa loo gaaraya waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya in yar in yar loo gaaraya marka owdan waa caatifo maxay cadfaydaa masder aan laga soo dhalaalinaa anta la qadarayo iyo waxa ka dambeeya halkaa la geynayaa waxaa lagu cadfayaa masder laga soo ugaarsana ama laga soo qaadana waxa ka horeeya tanoo kale marka waxaa la leeyahay layakuunanna istishaalun mini layakuunanna istishaalun minni ow idraakun lilmunaa wallaahi labay mid ohan imaa xaggayga fudaysi badan inuu ka yimaado ama aan gaaro hididilyaalka layakuunanna waxaa ka ahaanaya istishaalun fudaysi mini xaggaygu ka ahaanaya ow idraakun ama gaarid ayaa ka u sugnaana lilmuna iyo wa qowlii shaacir qowlkiis ou yidhi wa kuntu idaa kamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa ow tastaqiimaa wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu markaan deliigayo qanaata qowmin qoom warankood kasartu mid jebiya kucuuba kasartu mid jebiye ayaan ahaa maxaa inin qoran kucuub maa inin qoran kucuub oo kaaftu godan tahay kaafta in la godo ma inin qoranta tahay kucuuba kaafta waa la goda kucuubahaa xaglaheeda ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosnaato maahane fiiri meeshaana wuxuu leeyahay oo uu macnahaan ka hadlayaa qoomka ama dadka marka aan rabo inay hagaagaan dadka markaan doonayo inaan hagaagaan khalaas waa deliiga waa salaaxa haddii igu adkaadaanna waa jebina waa jebina haddii xoogaa qola igu adkaato khalaas waa jebina maxaa yeelay qofka jilayca iyo salaaxibdii aan ku hagaagayn wuxuu u baahan yahay adayg si kale ku toosi maa si kale ku toosi maa marka waxaan leeyaha saasa la yeelo marka tartiib midka aan salaaxa rabinna waa gacan birahan ku qabaa u leey gacan bira kucuubta waxaa la yidhaahdaa usha meelaha ay ka leedahay xibnaha waxaa aad aad u fahmaydaan qasabka maaragteen aabka usha aabka maxaa la yidhaha alsokor haa sax wey sonkortaaba laga sameeya marka ushaasu soomale meela xibin xibin xibnahaas way kucuubtu kucuubtu waa xibnahaas ulaha ulna waa ul dheer oo iska baxdoon meel ma leh xibin midna meelo waxay leedahay cuqad ah kucuubtu waa ushaas qasabka oo sonkorta laga sameeyo wey oo kale marka maxalushaahidku haddeer wuxuu yahay tastaqiima ficilkaa mudaaric waa la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an mudmarahu waajib u idmaanan bacda ow owdanuna waa bimacnaa ilaa sababtoo ah laba wax ka dhaxeeya ma leh in toosidda la helo oo la waayo jabintii iyo inay toosaan in toosidda la helo oo jabkii la waayo iyo in la jabiyo labada mid wey ilaa maxaan soo niri waa midda bimacnaa ilaa ah waxaa looga qastaa haddii kan dambe la helo kan horaa la weyna toosnaantii haddii la helo jabintii waa la weyna haddii toosnaan la waayana maxaa la helaa jabintii ah. ee ma ahan iyar iyar jabid waa la jabina usha haddii la jabiyo ma toosidaa soo socota may waaba u dhammaatay hadaad ah, jabido halmar waddadii toosidda miyaad ku sii socotaa maya maba lagu gaari karaba ah haddayba jabtay waaba jabtay marka labadoodu ma kulmi karaane ima wa ima wey ah. wa kuntu waxaan ahay idaa kamastu marka aan salaaxayo ama aan deliigayo waa shayga gacanta lagu taabto talyiin jilcinta shayga la doona inuu jilcowa oo gacanta lagu taabanayo amsigu amsigu waa taabashada gacanta lagu taabana oo maxalushaadkuna uu yahay talyiin jilcin waa shay la jilcina wa kuntu waxaan ahaa idaa kanastu marka aan salaaxayo amaan daliigayo qanaata qowmin qoom warankood qanaad waxa weyaan waa waranka weliba usha marka birta la geliyo markaas way qanaadku qanaata qowmin kasartu mid jebiya kuquba xaglaheeda aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosta maahane marka masderka lasoo dhalaaliyo oo anta iyo waxaa ka dambe laga soo dhalaaliyo ayaa waxaa lagu cadfayaa mester laga soo ugaarsaday ficil ka horeeya taqdiirtuna wuxuu noqon layakuunanna kasrun minii likucuubihaa jebin ayaa xaggayga ka ahaadayda aan xaglaheeda jebiyo aw istiqaamatun minha ama toosnaana xaggeeda ka ahaanaysa wax ka dhexeeya male masterkaasaa lagu jarayaa masterkaas masterkaasaa lagu cadfayo aan rabaa masterkaasay owdu cadfayda layakuunanna kasrun mini aw istiqaamatun fiiri istiqaamatun masderkaas ay cadfayda awdu oo ay ka cadfayda masderka aan hore ka soo ugaarsanay oo ah la yakuunana kasrun kasrun taas wey kaasaa macduuf alayhi wafaau sababiyati weeye kii shanaad wafaau sababiyati weeye faau sababiya faau sababiya maxaa la yidhaha faau sababiya whiy اltي يqصd bha كwn maa qablahaa sababa لma baعdaha fawsawiya maxaa la yidhaah waxaa la yidhaah waa fada loo qasdayo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya inuu sabab u noqdo fawsawiya maxaa la yidhaah waa fada looga qasdayo ujeeddadu ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya kitaabkuna waa ini dhigaya whiy اltي يqصd bha kawnu maa qablahaa sababan limaa bacdaha faasabiye waxaa la yidhaah fa'daa looga qasdayo oo ujeeddadu ay tahay waxa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya waa waawulmacyo way midka lixaad waawulmacyo maxaa la yidhaah waa midda faa'iidayda macnihii maca waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyana hal zaman ay isla dhacaan waaulmacyan maxaa la yidhaha waa midda faa'iidayda macnihii maca waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyana hal mar ay isla dhacaan hal mar ay isla dhacaan taas ayaa la yidhaahdaa wahiy alatii tufiidu macnaa mac wayakunu m maa qablahaa wamaa bacdaha waaqicayni fii zamaanin waaxidin taasaa la yidhaahda taas ayaa la yidhaahdaa masbuuqatayni xaalo ay yihiin faau sababiyaha iyo waawul maciyaha kuwa lagala hormaray binafyi nafyigo maxdin baraxle masbuuqatayni faau sababiyaha iyo waawulmaciyadii labadoodu xaalo ay yihiin laba lagala hormaray binafyi nafyi nafyigoo maxdin oo baraxla macnaha maxdi maxaa loola jeedaa khaalisin min macna اibaati waa nfyi ka maran macno ibaat ah, waa nfyi ka khaalisa oo ka maran macno ibaat sidaasaa loola jeedaa waxaa la rabaa in lagala hormaro nfyi ka maran macno ibaat ow dalabin biاlficli ama dalab ficila dalba ama dalab ficila dalba waa in lagala hormaro ama dalab ficilla dalbaa waa in lagala hormaro ka dalabkaasa de isagoo faahfaahsan ajruumi a lagu soo qaatay iyo tuxfa iyo waxaas lagu soo qaatay dalabka waa la yaqaanaa mur wanha wadcu wasal wacrid lixadihim tamana warju kadaaka nafyu qadkamula nafyi hadda waa haynaa sideeddii dalabka aheed iyo hal nafyay ahaa jireen soo maa kuwii weeye sharaxana waxbuu kaaga taabanaya laakiin kan waa soo gaabiyey meelaha uu ajruumigii ka afgaaban yahay wey oo ajruumigiiba uu afdheenaa ama tuxfatu saniihi wuxuu ku uhi naxwu laa yuqdaa la xukmi maa calayhim ahlu naarka korkooda fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababteed maxaa la dhihi jiray faaw sababiya hiy alatii yuqsadu bihaa kownu maa qablahaa sababan limaa bacdaha hadda fiiri da waxa ka horeeya waa maxe waa alqaضاء عalayhim in mawd lagu xukmiyo haddii lagu xukmi lahaa muxuu sabab u noqon lahaa inay dhintaan waxa ka dambeeyu sabab u noqon lahaa ah. dhimashaa la heli lahaa markaasay naarta ka raaxaysa lahay dhimashada maraan la heli karin ah. dhimashada iyagu maantaas guulay u qaada lahaayeen ah. maxaa yale laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofka meeshaan ku jira mana dhinto waay marka hadda maxaalushaahidku wuxuu yahay fayamuutu faadaasa faaw sababyaa nafya ka horeya laa yuqda laada wey ficil ka dambe waa la nasbiyey anmud maraha lagu nasbiyey waa afcaal khamse calaamatu nasbihi waa xadfu nuun faaduna waa caaifo maxay cadfaydaa masderka ficilka ka dambeeya iyo anta anta meesha ku qadaran iyo ficilkaas masderka laga soo dhalaaliyo masderkaas ayay waxay ku cadfaydaa masder laga soo ugaarsado waxa ka horeeya ah, kaasay ku cadfay taqdiirtu wuxuu noqon laa yakunu qadaaء mina عalayhim famowtu minhum ah, laa yakunu qadaaء mina wax xugun ah oo mowt lagu xugmiyaa calayhim korkooda mina xaggeenna ka ahaama famowtu minhum ayaga xaggoodana mowt ka ahaama ah, mar haddaan annaga xaggeenna xugun ka ahaan ayaga xaggoodana mowt ka ahaama famowtu minhum Mm-hmm. ma dhacaydo wey laa yuqdaa la xukmi ma calayhim korkooda almowt lagu xukmi maa fa yamuutu fa bisababi an yamuutu inay dhintaan sababkeed ma loogu xukminayo la arki ma marka marka waxaa tidha laa yakuunu qadaaun masderkaa soo qaado si aad ugu dul cadabto masderka fa yamuutu laga dhalaalina oo ah fa mowtun ah. laa yakuunu qadaaun mina calayhim famowtun minhum bal axyaaun fiiha laa yamuutu fiiha walaa yaxya wey waawlmaciyadii wa yaclama waa maca an yaclama ilaahi inuu og yahay iyadoo jirto asaabiriina kuwa sabrayaan oo waxaa ka horreeya walamaa yaclam illah ma waxaad u malaynaydaan inaad janno iska gashaan walamaa yaclam illaahu ayadoon alla ogaanin alladiina kuwii jaahaduu jihaadeen minkum idinka xaala inan ka mid yihiin wa yaclama wa maca an yaclama ayadoo jirto in alle og yahay asabrina kuwa sabreen waa yaclama yaclamadaas wey yaclamadaas ficilkaas mudaarica waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an mudmara oo waawulmacyada gadaalkeeda la idmaaray waajib u idmaaran sidaasaa lagu nasbiyey ficilkii waa nasbisayn faacilkii waa huwa rabbi u laabana asabrina mafcuulu bihigii marka wowduna waa xarful cadaf waxay cadfaydaa anta ka dambayda oo gadaalkeeda la idmaaray iyo anta ficilka ka dambeeya oo ay nasbiday masderka laga soo dhalaaliyaa wowdu cadfaydaa waxay ku cadfaydaa masder laga soo ugaarsaday waxa ka horeeya oo laga fahmay taqdiirtu waxay noqon walamaa yajtami cilmuhu tacaalى biاlmujaahidiina wa cilmuhu bisabirin marka walamaa ayadoo laba arrimood kulmin ah mid uma ina janno gelaydaan maya laba arrimood waa inay kulmaan marka hore walamaa yajtamic cilmuhu tacaalى biاlmujaahidiin ogaalka rabbi og yahay mujaahidiinta iyo wa cilmuhu ogaalkiisa bisaabiriina kuwa sabray uu og yahay taasaa layskugu cadfaya walaa tadqow ha xadgudbinina fiihi fii ma razaqnaakum waxa aan idinku risaaqnay ha ku xadgudbinina fayaxila fa bisababi an yaxila inuu degaayo sababkeed calaykum korkiina qadabii caradayda waxaa idinku dul degaya caradayda risqigii aanini siiyey haddaad ku xadgudubtaan walaa tadqaw ha fiihi fii ma rasaqnaakum waxa aan idinku risaaqnay ha ku xadgudbinina fayaxila fa bisababi an yaxila inuu degaayo sababteed calaykum korkiina qadabii caradayda marka yaxila ficilkaas mudaarica la nasbiyey an mطmara bacda faai samiyati waajibna u iطmaaran ficilka calaa nasbisi waa fadxada alaykum jaar majruurka waa ku tacaluqaa yaxila adabina waaba aacilkii waa faacilkiiyo yaalmutakalim loo idaafeeyey waa lagu qadara rafcadi calaa maa qabla yaalmutakalim marka faadu waa caadifa maxay cadfaydaa masderka laga dhalaaliyo anta la soo qadara iyo ficilka halkay ku cadfaydaa calىa masderin mutasayadin min alficli saabiq masder laga soo ugaarsanaa ficilka ka horeeya ay ku dul cadfeen taqdiirtu maxay noqon laa yakun minkum duqyaanun ah, laa yakun minkum duqyaanun fiihi faxuluulu gadabin calaykum laa yakun waa idin dhigayaa kitaabku xadgudub yu ka ahaanin xaggeena fiihi fii ma razaqnaakum aad ku xadgudubtaan faxuluulun gadabi markaas u noqdo cara soo degiddeed calaykum korkiina ay ku degto iyo cara soo degiddeed oo ay korkiina ku degto markaas laa taakuli samaka kanuna waa miaalkii wowdiyo bacda dalab dhacday fayaxila waxay fadiyo bacda dalab dhacday oo dalabka hadda nahyigaas nahyigaas ula jeedaa nahyigaas ilaa sideeddii dalabku ka mid ahay haddana wowdiyo bacda dalab dhacday laa ta'kuli samaka kalluunka cunin wa tashraba wa maca an tashraba ayadooy jirto inaad cabayso allabana cano ah, oo xanuuna laga qaadaa uu yidhi sajaa'iga qadriga xaashiyadiisa sajaa'iga wuxuu leeyahay xanuuna laga qaadaa khatar ah marka taas laakiin dibigay u taallaahe inagu ma malihiin kuwaasaa wax laga weydiin laakiin isagu saasuu leeyay weli xanuun khatara ah. marka hadduu dhakhtar ahaa dee warkiis waaba la qaadan hadduusan dhakhtar ahaynna dhaqaatiirta wax laga weydiina oo shay walba ehelkiisaa loola laabtaa ah. ilaa wa iska maale laa ta'kuli samaka wa tashraba misaalkan in lagu fahmo un bay naxwalaydu rabaan ee ayagu dibi kuma kama shaqeeyaan kama shaqeeyaan shaqadooda maaha shaqadooda maaha laa taakuli samaka wa tashraba tashraba ficil mudaaric way an mudmara waajibu idmaarana lagu nasbiyey bacda waawilmaciya waawulmaciyana waa soo ogaanay xaala dhihi jiro waawulmaciyo lagu yiqiin waawulmaciyo maxaa lagu yiqiin waxaa lagu yaqaanay waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya hal mar inay wada dhacaan soo maahan hadda fiiri waxay tahay akli aklu samak iyo shurbu laban hal mar yuu dhici waay labadaasa kala ilaali wey ha isku darin maciyadu waa intaas maciyadu waa intaas marka wowdu waa caadifo waxay cadfaydaa masderka laga soo dhalaalinaa tashraba ficilkaas iyo anta mudmaradahu nasbiday waxay ku cadfaydaa calaa masderin mutasayadin mima qablahaa masder laga soo ugaarsanaa waxaa ka horeeya waa taqdiiru laa yakun minka aklu samakin wa shurbu labanin laa yakun minka war xaggaaga yuu ka ahaanin aklu samakin kalluun cunidiis wa shurbu labanin iyo caancabidood ahay nawaasib waa dhammaynay wاljawaazim jawaasimtii ثamaniyata caشhara sideed iyo toban wey jawaasimtu waa sideed iyo toban ayagu wljawaasimu jawaasimtii ثamaaniyata caشhara toban iyo sideed weeye wahiya jawaasimtu nawcaani duu nawcayni laba nooc kuwa u saaxiiba weeye jaazimun ka bedela nawcaanida jaasimun mid jasmiye weeye lficlin ficil ficilkoo waaxidin keligiis ah iyo wa jaasimun mid jasmiya lificlayni laba ficil falwalu mid ka horeeya mid hal mara laba ficil jasmiye iyo mid markiiba hal ficil jasmi kara markiiba hal ficil haddana ka bixi ficil kale haddana ka bixi mid kale saas u jasmi kara midna halkii maraba labuu u baahan yahy ka yar maba yeelayaba qismiga hore falwalu kan horeeyo hal ficil jasmiya sabcatun toddoba wey toddoba waye waaya waana xuruuf ayagu waa xuruuf toddobadan wa huwa qismigaasu lam weeye naxwo lam yalid alla wax ma dhalin yelid ficilkii mudaaric waa la jasmiyey walam yuulad alle lama dhalin waa la jasmiyey waana majhuul walam yakun axadun qofna ma ahan kufuan mid u dhikanma lahu lilaahi alle axad u dhikanma laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi meelna axad ilaah ka shabaha ma jiro meelna marka yakun ayadana waa la jasmiyey wey waa lamaa weeye lamaa lamaa lamaa weeye naxwu lamaa yaqdi insaankii ma samayn maladii kii amarahu rabbi uu amray lamaa yaqdi insaankii ma samayn maa kii amarahu rabbi uu amray yaqdi ficilkaas mudaarc waa la jasmiyey lamaadaa jasmiyey wa calaamatu jasmi xadfu xarfilcila maaduna waa mafcuul bihi waa ism mawsuul waa mawsuul labuu ahay mawsuul nas iyo mushtarak lixdii mushtaragaydoo ka mid ahayd maadu soo maa siladiina waxa weyan amarahu alam weeye waa lamtii oo hamse la geliyey naxwo alam nashrax laka sadrak alam nashrax miyaanan kuu waasicinuu ilaahay yidhi laka adiga nabiga suubanow sadraka xabadkaagama laabtaada miyaanan kuu waasicin waasicinta waxaa la yidhaha waa qofka in qalbigiisu ku faraxsan yahay qaadashada amarka alle waasicinta macnaheedu waxay tahay awaamirta alle ku amrayo iyo wuxuu kaa reebaa dhammaan in qalbigaagu ku qanacsan yahay wixii lagu amrayna inaad samaydo wixii lagaa reebana ka harto faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofka markaa hanuun ilaahay la doonayo oo iraada qadariya ilaahay uu horay ula doonay islaamka dhan qalbigiisa waa u waasa ah, shay kastoo ilaahay amray waa ah, samaynaa leey ilaahay ima amreen hadaanan samayn karin di xataa ay ku jirto wax banu aadanka kale culays u arkayaan asaga culays u arki ma wax kastoo ilaah ka reebay iyo rasuul ka reebeen fudayday u tahay inuu ka hado see looga hara saan yeela laruuraa jirte maya maya kayr aan alla kula doonin soo ma jeeda gabadh oo sii tahriibayda oo gaarisaana maalin waxaan ku idhi ilaahay ka cabso maxram la-aanad socotaa gaalaad u socotaa markaas ti sheekh daruura ma jirta miya fiiri bal daruura yaa ka hadla culammada mujtahidiintaa ka hadla gabadhaa rikaad inay taqaan xataa adigu rikaad waa taqan laakiin u malay ma inay xataa hal xarafoo carabiya kici karto oo macnaha macnay karto markaas waxay fadwoonay masaajidka ugu adkaa ka hor marka qofka haddaan kayr lala doonin qalbigaa diida awaamirta inuu qaato qalbigaa diida markaasuu leeya daruura ma jirto sheekh daruura ma jirto hooyo xagga iga yara maxrama ma safri karaa maya daruura ma jirto miya ah, gaalaan u socda matariibi karaa maya maya daruura ma jirto miya ah, bal sigaar baqar ahaan meeshaan gadaa maya lama gadi karo daruura ma jirto miya carruurta iga qade kulli baabkaana ah. marka waman yurid an yudila qofka ilaahay doono inuu baadiyeeyo maxaa ilaahay ku sameeya yajcal satrahu dayiqan xarajan kaanamaa yascadu ila waxay la mid tahay adoo la yidhi cirka jaran jar la'aan kor adoon sallaan dhigan cirkan orod kor adiga haddaad dul wadhaso culays kama dareemaydi awaamirta ilaahay saasay ku noqona qofkan ilahay khayrka la rabi wixii ka har la yidhaahdo uma fududa inuu ka haro wixii la yidhahdo samee uma fududa inuu ku sameeyo culaysay ku tahay cirkan jaran jar la'aan koray ula mid tahay sidaasuu noqonaya ilaahu rabbiga qulubteenna qalbiga ilaah xaqa u waafaq u waasix ilah xaqa waase alam nasharx marka nabiga sala lahu alay slam bal fiiriy cajaa'ibtiisa ah, nabiga sala allahu alay wasalam banu aadan dhan oo meel degan oo dhammaan gaalo ah aa la yidhi adiga rasuulaa tahay dhammaantood waxaa tira kulli waa qaldan tihiine intaad dariiqiina ka laabataan kale aniga isoo raaca haddaan ilaahay qalbigiisa waasicin arrintaas maqaadi lahaa dadkao dhan ama saasaan dhahaa dhiila umadano dhana waaba waalanta ay leeyihiin waana yidhahdee waa waalanta soo maa laakiin maya qalbigiisu raalli ku noqdo waana ku qanay markaasuu yihi dhammaan banu aadanow dariiqaad ku socotaan waa dariiq lunsan ilaahay keliya caabudo aniga soo raaca waa waalanta maya ma waalniye wax waalna saas uma hadlaana soo raaca qalbigiis waa ku faraxsany mandheeraa la saara waa la ceejina waa la dhibaa waxaaso dhan wuxuu arkaa dariiqii alle mhm ka ilaahay weyna qofka markuu khayr la doono shay kasta oo uu amro qalbigiisu waa ku faraxsay marka ilaahay uu khayr uusan la doonina runta run sheeg xataa loma karo run sheeg waxay la mid tahay ha noolaan ah, wuxuu leeya daruura ma jirto hmm. ah. alam nashrax ilaah wuxuu idhi subxaana alam nashrax miyaanaan waasicin laka adiga nabiga suubanow satrka laabtaada haddee maxalshaahidku haddeer waa nashrax ficilkaas mudaarec lantaasaa lagu jasmiye calaam jasmiye waa sukuun faacilka waa damiir musatir wujuub laka jan mas-uulka ku tacalujir nashra satra waa mafcuulki wa calaa maa weeye ka qowlihi sida shaacir qowlkiis ou yidhi calaa xiina iska j iska waxa wey fatxa saar waa darfu zamaan xiinadu waa mabni calaadaasaa jarayda calaa xiina waqti caatabtu aan eedeeyey almashiiba ciradii calasibaa iilashada leexashada ay baadilka iyo hawada u leexanayso ah, leexashada ay u leexanaydo hawada waxyaalaha naftu rabto ilaahna diiday leexashada ay u leexaydo taasaan ku eedeeyey wey ah, asibaa wa almayru ila aljahli wاdalaal waa maylka iyo leexashada calaa xiina waqti caatabtu aan ku eedeeyey almashiba ciradii calasibaa leexashada oo ilaljahli ay u leexanaydo wa qultu aan idhi alamaa asxu miyaanan baraarugin miyaanan baraarugin walxaal ashaybu ciradu waasicun uu yahay qof midka xumaanta ka celiya waasic waa maanic qofkaas waasic diiniya uu leeyaha la idhaha macnaheedu waa maxe waasic diiniya maanic diiniya iimaan adagu leeyahay iimaankiisa boolis u ah isagaa shurdaah isagaa xumaanta ka celinaya ah, qofkaasna waxa lele waasic diiniya ma leh ah, macnaha iimaan ka celiya xumaanta ma leh qofkaas waxa lele waasiciisa diiniga waa maxay waa daciif ah, waasiciisa diiniga waa daciif maxaa laleeya kana waasiciisa diinigaha qawi ah waxaa laleeya bulshada maanta waasica diinigaah waa daciif alwaasic almaanic calaa xiina marka calaa xarf jar weeye xiinaba darfu zamaan weeye fadxadaa lagu binay maxaa yaele ficil mabniyaha ka dambeeya xiinada waa nuucaas ficilka ka dambeeya la fiiriya hadduu mabniyaha iyaduna mabniya noqonay mabniya noqonay ila ficil maadiya ka dambeeya caatabtuna waa ficil iyo faacil darabtu ila midta almashi waa mafcuulu bih calasi baa ku tacaluji caataba caatabtu ku tacaluji calasi baa jaar majruurka wa qultu waa ficil iyo faacila ku cadaf caatabtu calmaa waa kaasaa caamilkii wax jasminaya asxu asxu waa ficil mudaaric ah oo hamse lagu bilow xarfanaytiy hamsaya asxuu u ahaa saxwiguna waa alifaaqa waa baraarugidda oo amase qofka hadduu markaansanaa oo markaankii ka baxo ama waa suuxsanaa waa soo naaxay taasaa la yidhahdaa saxwiga oo wadaadada gabola waxay yidhaahdaan dadka tawxiidka iyo sunnada iyo ka hadla oo war ilahay keliya hala caabudo waa nabi moxamed hala raaco salى الlahu عalيه wasalam war diinka ilahay wax lagu xukumo maxay yidhahdaan ahlu saxw oo waxay leeyihin waagi hore dadku waa hurdaay dadkii muslimiin wa ahayn gaalo ma ahayn laakiin hurdaa jirta qofka qafla ku jirta in qafla ku jirtana waxaan ku dareemayaa meelaan taxoogaa dhalinyaro iskugu soo arooriy aan waxaan u soo yeerin wadaad tafsiir akriyo oo hadda waxa tafsiirka afkiisa ka dhaca iyo dadka u fadhiya ad la yaabay wadaadkii marka waxaan la yaabay dadku marka horuu kala daacaysaga nin daacadu ahaa markii muxaadaradii uu fariiso waa iska booyey wuxuu yidhi caloolxumo waxa igu dilaayuu qaabka dhallinyaradan ii soo yeertay u fakerayaan iyo qaabka annagu culummadeenna u fakeri jireen taasaa murugo igu dilaysu noloshay weligay maarigo culummo ka fakerida dadku gabdhuhu hay isxijaabeen waxa weyan kitaab alle ha laysku xukumo maana argu shaqadeennaba ma ahayn gabdhuhu hay isxijaabeen waxa weyan kitaab alle ha laysku xukumo wax shaan mahayno annaga diinkaa baraa jirnay waxaa loo barana xoogaa shaqo fiican hadduu wadaad ka barto xoogaa biilkiis waa toosa dadka xoogaa siinahay midaa kuu yeraa fidow iyo akriyu ku leeyahay midaa maytakaal qaba hooyo wax iigu akriyu ku leeyahay mid kaleeto waxa weye nolol fiican wuxu wadiifo fiican oo xoogaa nolol toosan lagu helo qabiilkuna markuu qabiilka kale ku duulaayo aad wuxuu idhi shankaroortaan u akri jirnay xabadda koobaad oo lagu ridaa waagi hore xabad lama aqoon waraana laisku ridaay waranka koowaad oo ninka geesiga rida ayaa loo dhiibaa sheikh hadde waa sheikh durus akray markaasu wax ku akraa u leeyahay warankaas ku tir dabkooda biyo allah ku shubo kiinana baaruud qaraxday allah ka dhiga la dhaca waa shiiqii saasaan arki jiray ee halkaan ku arkay yidhi wadaad dhahayo gabdhuhu ha isxijaabeen uu iska boy bamaa wadaadka waxaan la yaabanoy qaabkaad u fakerayna qaabkaan anagu u fakerayn uu yidhi aadaan fahmaynay qofku ha cibaadaysto muxaramaadka ka fogow ninka diinta barta inuu dadka xoogaa ka duunaado ka akhlaaq fiicnaado qaar ka mida iyadoon laga sinayn arrintaas oo qofku u naar ka carar janno u carar waa fahmayni gobol ka mid ahoo salaada dadka amraana waa nagu jiray waa jiray gobol salaada dadka amra oo xoogaa ka murga ayadoo in badan oo ka mida arrintaas aysan culays badan saari jirin dadkiion tukana siyaarta laga guri jiray laakiin arrinta la yaabka igu noqotaa waxay tahay war diinkii ilaah soo dejiyey maanta ummaddu imisay ku dhaqmaysaa imisaa diinkii maanta ku dhaqmidiisii laga tegey maanta tuugacan ma laga gooyaa maanta qof zaaniga ma la jeedla boqol karbaash maanta qof zaaniga oo guur xalaala soo maray ee dhagax ma lagu dilaa maanta shaqadii ambiyada oo nebi moxamed sala allahu calayi wasalam u dambeeyey oo dadka in wanaagga loogu yeero xumaanta laga reebo shirkiga laga digo bidcada laga digo sunnada loogu yeero maanta arrintaas shaqadaas yaa u taagan yaa xilkaasu saaran yahay waa arrinta aan marna maanka ku soo dhicin in lagaba fakero waa waxaan maankayagaba sooba gelinba soo ma jeedin shatana maa baynana ah, annagu halkaasa u socon idinku aggaad u marka wadaadada gobol maxay ka cabireen ahlu saxwa culamada gabalna waa diideen magacaas waxay dhahdaan saxwada qofka hurdo haddii laga kiciyo baraarugo miir male marka hor dadka waxaan miir lahaynaa ka soo baxa meeshii haddii lagu magacaabo oo dadka iska dilaayo oo dadka laynaya oo aan si degan wax u sheegay marka ahlu saxwada waxaa ka soo baxaya dad un qaraxsan oo kulul oo un carahayda laakiin aan deganayn saasaa ka soo baxaya sidaasuna sidii saxdahayd maaha waa in dadki lagu cilaajiyaa calىa cilmi وataأnin وaصbrin soo ma jeedid aلtaصfiya وatarbiya wixii diinta lagu soo daron ka mid aha in la yidhaaha laga daayo taasu diinba ma ahayn diinkii صaxiixa nabigana in la yidhaha lagu dhaqmo oo dadka loogu yeero eh, dee qof un hurdo ka soo kaco keliya boodaayana lama rabo ah, kii hurdaayana waaba everba marka un saddexda daraje waa kala roon yihiin soo maa asxu saxwadu halka inooga tim halkaale waqultu waxaan idhi alamaa asxu miyaanan baraarugin walxaal ashaybu hurdadu maan waasicun mid qofka ka mancinay buu yahay walxaal ashaybu cirada waa walxaal ashaybu ciradu waasicun mid qofka xumaanta ka celiya uu yahay ah, oo haddee ma og tahay cirada waa waxyaalaha qofku ku baraarugay ka mid ta maana daad madoobaysa iska martoo ta waaba ayadii isalmaansiina qof musiiba ku dhacdaata Ah, xaa la ishalmaansiya mawda waa fiidgiy fiid geeriyaad fiid ma taqaana ubax ubax geeriyaad wey ubax ma taqaana ah, cir hadday kaa soo baxday war fiidi ama ubaxii geeridaaba kaa soo muuqday waa la diyaar garoobaa midaa la ishalmaansiiya ah, midaa wuxuu ku leey wuxuu le madaxa madoobaysa marso wuxuu yidhi caruurka guurayda markaad argtana waa lala gurguurtaa si aad u halmaanto yidhi cimri waa duqowde qalbigaa kaa dhimaayo haddii kale madaxu booshku yahay caruuraha iska ag marto adigna inaad duqowda isku haysataa fiir laa xawla walaa quwata ama ishalmaansi ama walle waa kugu imaan hal daqiiqa inaadan dib u dhacayn ya hal daqiiqo inaadan dib u dhacayn waa yahay walaamu lmri walaamu lmri waducaa fiiriya meeshaas laam amar horta waxaa la idhaha dalabun bilficl marka dalabkaa la fiiriyaa in kaana min alأعlى ilى اladnى fahuwa amru waa kana liyunfiq ha bixiyo duu sacatin midka wusciga u saaxiibka alla u ballaariyey min sacatihi dhaqaalaha ilaahay u ballaariyey biilka ka bixiyo biil ballaaran ha baxyo liyunfiq laamtaasa laam amra yunfiq ficilkaas mudaaricay jasmiday duu sacatin waa faacilkii sacatin waa mudaafu ilayh haddii darabku ka ahaado min aladnaa ila alaclaa uu u ahaadana fa huwa ducaaun laamtu waa ayadii ee macnaha isbedelay liyaqdi ha xukmiyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbiga waa ahlu naarkiioo iska calacalaya marka liyaqdi allaamu laamu ducaa iska dha ilahi wax lama amree yaqdina waa ficil mudaaric waa la jasmiyey calaanu jasmihiisii waa xadfu xarfi lcila calaynaa jan majhuurka ku tacalluji rabbuna waa faacilkii waxaa la yidhi mid kula siman hadduu dalabku ka yimaad oo adugu qof kula siman aad tidhahdo aad tira liyaqum fulan ama se liyafcal fulan kada markaasna iltimaas a marka amar iyo ducaa iyo iltimaas iltimaas kitaabkuna indhugaa usuul fiqiga loogu tegi doono in allahu y walaa fi nahyi waducaa waxa weeyaan laa oo nahyi ahaatay amase duco ayadana waa sidii oo kale nahyi waxaa la idhahdaa dalabun waxaa la idhahdaa nahyi maxaa la idhahda dalabun bitarki اlficli dalabun bitarki اlficli ficil inaad ka tagto in lagaa dalbaa la idhaha nahyi war waxaas ka tag wey nahyigu wuxuu ku yidhi wahiy alatii yuطlabu bihaa tarku اlficli uu ku leeyay marka dalabkaasaa la fiirina in kaana min alأعlى ilى اأdnى fahuwa nahyu wain kaana min اladnى ilى اأعlى fahuwa ducaa marka nahyigii waa kana laa taxzan ha murugoonin nabiga xaggiisuu ka yimid nabiga abubakar ku yidhi nabiga abu macnaha aayadda qur-aan waxay ka warramayday nabigoo abubakar ku yidhi laa taxzan in allah macna ah. laa taxzan ha murugoonin marka waa nahyi laada naahiya taxsan ficil mudaaric waa la jasmiyey calam jasmi waa sukuun faacilki waa anta ayadoo laadii weeye laakiin nahyiga dalabka halkuu ka yimid dalabun bitarki اficli min aladnى addoommada xaggooda rabbi ay u calaacalayaan laa tu'aakhidnaa ilaahayow ha noo qaban in nasina aw akhda'na laa tu'aakhid laada naahiyo hadhiina ducaaye iska dhe waa ayadii laakiin macnaha isbedelay tu'aakhid ficil mudaaric waxaa lagu jasmiyey laada faacilkii waa anta naaduna waa mafcuul bihi wallahu subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed